baabu khitaabi eydi nisaai waarjulihinna haadaakanu baabu khitaabi eydi nisaai dumarka gacmahooda in la cilaano baabkii ka hadlaayo weeye iyo waarjulihinna lugahooda baabu khitaabi eydi nisaa dumarka gacmahooda in la cilaano baabkii ka hadlaayay weeye iyo wa arjulihinna lugahooda xadiidkan soo socda macnihiisu waa baabkaas macnaha ku qoran oo waxay tahay gabadha waxa u bannaan inay gacmaheeda cilaan marsato ama lugaheeda ay cilaan marsato ama madaxeeda ay cilaan marsato intuba waa u bannaanyi intuba waa u bannaanyi inay madaxa cilaan marsato inay gacmaha marsato inay lugaha marsato cilaankan sheegaynaana waa gaduud ama jaalle waxaa xaaraanahon bannaanayn waa cilaan madow ah oo magaciina cilaan laga dhigayo laleeyahay cilaan nuureen taas madoobaysa weeye magaca lagaga bedelay xaaraan qadcana weeye mana banaana madowgu laakiin waxa laga hadlaya madowgu ma banaana markaan leenaha madaxan ka hadlaya kama hadlaya gacmaha iyo lugaha oo cilaan ahaan waxa loo marsaya gacmaha lugaha kama hadlayo ee meesha xaaraanta uu yahay madowga oo uu nahyigu ku soo arooray waa tinta inay gabadhu madaxa marsato ama ninku madaxa marsado ama ninkii garka marsado madowga xaaraanta kaas weeye ee mid cilaan ahaan loo saaranayo ma aha can caaishata radia allaahu canhaa qaalad caaisha waxay tidhi awmaad imra'a islaanaa soo taagto soo ishaartay min walaa'i sitrin daah gadaalkiis biyadaha gacanteeda xaalu ku sugan kitaabun kitaab ilaa rasuulilaahi rasuulka allay u soo ishaartay sala allahu calayh wasalam islaana meel daaha gadaalkiisa nabiga kitaab uga soo taagtay kitaab warqadda qor-aan la yidhaahdaa aw ma'at way ishaartay imra'atun islaan min waraa'i sidrin daah gadaalkiisa biyadiha gacanteeda xaaluu ku sugan yahay kitaabun biyadiha gacanteeda xaaluu ku sugan yahay kitaabun warqad ilaa rasuulillaahi rasuulka allaygu soo ishaartay sala allahu calayhi wasalam faqabada nebiyu nabigu waa laabay sala allahu calay wasalam yadow gacantiisa kama qaadan waa ka laabay gacmihiiu ka laabay ilaa inay istaartaanu kacabsa nabiguna naagajinabi kaa ma taana jirin faqabasa nabiyu nabigu waa laabay sala allahu calayh wasalam yadow gacantiisa fa qaala wuxuu idhi maa adri ma ogi ayadu rajulin am yadu mra'a gacantaanu ma gacan ninaa mase waa gacan dumara waa kala gara waayey waa kala gara waaye qaalad waxay tidhi bal imra'a maya islaam baan ahay qaala nabigu uhi law kun law kunti imra'a haddaan islaam tahay laqayarti waxaad bedeli laheyd adfaaraki xid cidiyahaaga yani bilxidnaa ilaanaad marsana haduu yidhi ee sida ninkii uma far caddaateen haddaad dumar tahay waad bedeli laheedoo farahaaga iyo cidiyahaaga aad ilaan mari laheed ee ninkii uma ekaateen nin uma ekaateen marka xadiidkana waa xadiid haabit ah xasanun xadiidun xasanu waa xadiid xasan ah akhrajahu abu daawuuda abu daawuud ayaa soo saaray walnasa-i nasaa waa soo saaray can caaishata radia allaahu canhaa qaalad caaisha waxay tidhi awma'ad imra'a islaanaa soo ishaartoo soo taagtay min waraa'i sidrin daah gadaalkiisay ka soo taagtay biyadiha gacanteeda xaaluu ku sugan yahay kitaabun warqad ayagoo gacanteeda kitaab ku jiro ilaa rasuulilaahi rasuulka allay u soo taagtay sala allahu calayh wasalam faqabada nebiyu nabiguna waa ka laaday sala allahu calayh wasalam yadow gacantiisii waa laaday faqaala wuxuu yidhi nabigu maa adrii ma ogi ayadu rajulin ma nin gacantiisa am yadu imra'a mase waa islaan gacanteed qaalad waxay tidhi bal imra'a islaan baan ahay qaala nabigu wuxuu yidhi low kunti haddaad ahaaleed imra'a haddaad islaan ahaa laheed lagayarti adfaaraki cidiyaagaad bedeli laheed yacni bilxinnaa cillaanaad ku bedeli laheed aa loola jeedaa cillaan aad gacmaha iska mari laheed ee sida ninka uma cidiyo xadaateen saas weeye macnuhu xasanun xadiidun xasanu waa xadiis xasan ah akhrajahu abu daawuuda abu daawuud ayaa soo saaray wanasaa-iyu nasaa-ina waa soo saaray xadiidkan marka wuxuu noo caddaynaa in gabadhu cilaan marsato gacmaheeda lugaheeda inay bannaan tahay oy shay bannaan tahay ma ahan waajibay ku tahay waajib kuma ahan ee waa shay u bannaan oo ay marso karto waa quruuqda ilaahi weynaa subxaanahu wa tacaala uu siiyey oo u baneeyey ka ah, oo uu u baneeyey marka cidiyahay marsa kartaa gacmaha dhamay marso kartaa lugahay marso kartaa caaisho waa la weydiiyo gabara weydiiday oo waxay ku tiri cilaanka ka waran markaasuu ay ku tiri laa ba'sa bihi wax dhiba ma leh aniga laakiin waxoogaa dhibsadaaho nabiga karkiisa nicaaytir karkiisa in usoo karo uu dhibsan jiray marka nabigaan ilaaliya abu dawud iyo nasaa-i xadiidkaas wariyeen xadiid kale waxay leedahay gabadaa weydiiday oo tidhi umalmuminiin maxaad ka leedahay xina xinaha weliba xadiidkaas wuxuu leeyahay abu daawuud madaxa midka la maryaa laga hadla markaasay ku tidhi kaana xabiibii sala allahu calay wasalam yucjibhu lownuhu wayakrahu riixahu nabigu midabkiisa wuu jeclaa laakiin karkiisa ma jeclayn walaysa bimuxaramin calaykuna bayna kulli xaydatayn ow cinda kulli xayda marka waxay tihi xaaraam idinkama ahan waad iska marsan kartaan labada caado dhexdooda ama caado kastaba goonidood u marsan kartaan marka ilaanka gabdhaha ilaaha u baneeyey waa u banaan yahay waa marsan karaan madaxay marsan karaan waxay marsan karaan gacmaha lugahay marsan karaan cilaankaan sheegayna waa midka gaduudkaa ama waa midabka jaallaha ah madow ma banaana magac xillaan baa loo baxsho haddii la rabee ragga ayaga laakiin ma marsan karaan raggu cillaan inay gacnaha marsadaan ama lugaha marsadaan haddaysan jiranayn hadduu jiran yahay oo waxa uu dhakhtar usoo qoro u yidhaahdo xillaan mari waa baab gaar ah laakiin hadduu caafimaad qabo lama ogola ibnu xajar fatxulbaariga juuska tobnaad saddex boqol lixdan iyo toddoba wuxuu leeyahay wa amaa khatbu lyadayni warijlayni labada gacmood iyo labada lugood in la cilaamo falaa yajuusu lilrijaali ilaa fi tadaawi ragga uma banaano xalaal uma ahan ilaa isdawayn iyo arrin caafimaad ku saabsan inay ku timaado maahane marka waa nuucaas madaxa marka waxaa la marinaana aad ha looga fiirsado midabkooda waa inuu jaallo noqdo ama gaduud labadaas labadaasaa la mari karaa nabiga sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi ina axsana maa guyira bihi shay ciro wax lagu bedelo shayga ugu fiican alxinaau walkatamu waa cillaanka gaduudka ah iyo katamka katamku madow gaduud ku jiro wey madow tiqa maahan waa madow gaduud ku jiro oo la fahmayo in gaduud ku jiro waa in la fahmaayo kaasaa waxaa ladhaha katam katamaa la yidhaha waa masakara qofku marka madowna waa ku jiraa gaduudna waa ku jiraa xinahana waa cilaankoo waa gaduud kaliya labadaas ayaa la marsan karaa xadiidka tirmidi ayaa wariyey wuxuuna yidhi xadiidun xasanun saxiix abu daawuuda wariye nasaa-ina waa wariyey shinaasina wuxuu ku saxiixiyey saxiix jaamicu sakiirka marka nuucaas weeye waxaa xaaraan ah in marow la marsado madaxa ama ragga garkooda waa xaaraan qadcana nabiga sala allahu calayhi wasalam abubakr sidiiq aabbihiisa madaxu boosh iyo madaxu cadyaa loo keenay markaasuu yidhi gayiru haadaa bishayin wajtaribu sawaa ciradan bedela waxaadna ka fogaataan madowga madowga ka fogaada madowgu waa xaaraan ma banaana waa in laga fogaado imaam nawowi raximahullah sharaxa saxiixu muslimka mujalladka toban iyo afraad safxada boqol toban iyo laba ilaa boqol toban iyo saddex wuxuu yihi wamadhabunaa istixbaabu khitaabi shaybi lirajuli walmara bisufratin aw qumratin madhabkeenna annaga shaaficiyaa uu yidhi xadiidka nabigu sharxa waxaa sunnaa cirada in la dharoobo oo cilaan la mariyo laba shay mid in la mariyo jaalle in laga dhigo iyo in gaduud laga dhigo wa yaxrumu khitaabu bisawaadi waxaa xaaraan ah in la mariyo waa xaaraan qadcana ma banaana ma banaana markaasuu waqiila yukrahu karaahata tansiih qiila wuxuu yidhi maya waa karaahatu tansiih waalmukhtaaru ataxriimu qowlka la doortay waa xaaraan madoobaysadu waj maxaa yeelay liqowlihi sala allahu calayh wasalam nabigaa yidhi wajtanibu sawaada war ka fogaada madowga ilaahayna wuxuuna yidhi wamaa aataakum rasuulu fakhuduuhu wamaa nahaakum canhu fantahuu nabigu wuxuu yidhi siyana ka qaata wuxuuna ka oo ka marka waa inaan ka harno oo laga harno waxyaalaha xaaraamta waxaa ka mid oo ah tinta ku saabsan cirada in la tifo ninka garkiisa markuu ku arko laba xabo ciraa saddex xabo inuu siibo ama gabadhu madaxeeda cirada ay ka siibto waa arrin khatar ah xaad u siibayda waaba waxaad aakhiro qayr ku heli laheede nabigeena suuban sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi laa tantifu shay cirada ha tifinina ha siisiibinina cirada maa min muslimin qof muslima ma jiro oo yashiibu shaybatan fi lislaam oo islaamka dhexdiisa ku cirooba ilaa kaanat lahu nuuran yowma alqiyaamati maalinta qiyaamahay nuur u noqone ciradu nuurayba kuu noqone maalinta mugdigu uu dadka naarta ku daadinayo oo ay siraadka ka daadanayaan mugdi kaliya markaasayba nuur kuu noqonaa ciradu marka lama tifo lama siibo riwaayad kale waxay leedahay ilaa kataba allahu lahu bihaa xasana qofka hadduu hal ciro leeyahay hal ajara loo qoraa waxuda canhu bihaa khadia hal dembina waa laga ridaa markaasa waxa weeye ragga fadeexada iyo ceebta madoobaysa jid ku siiyeen garkii waa ay soo dhashay gadaal waa ka cadiyahay horena waa ka madow madaxiiya jid ku siiyeen tinti ilaahaa soo bixina meesha joogi mee hoos waa boosh cad korna waa madoow alla waana fadeexayn adduunkana waa fadeexo aakhirana waa fadeexo ha layska daayo wax kastoo alla xarimay adduun iyo aakhiraba waa dulliye waa in la iska daayo wax kastoo alla xarimay